Thank you. wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waaxnimo isniin ah taarikhdana ay ku beegan tahay sideedda bisha koowaad labada kun qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah magaalada garowe caasimadda puntland waxaa maanta ka dhacaya doorashada madaxweynaha maamulkaasi iyadoona halkaasi musharaxiin aad u tira badan ay isdiiwaan geliyeen qabanqaabada doorashada ayaa socota waxaa markaasi la sheegayaa in xaaladda ay tahay mid markaasi lagu hartamayo madaxweynaha maamulkaasi oo shanta shanta sano ee soo socoto maamuli doono qodobadaasi ayaan xoog saari doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay banaabaxyada ka dhacay magaalada borome ee caasimadda magaalada borome ee maamulka somalilan iyo sidoo kale guud ahaanba banaabaxyada ka dhacay dalka oo looga soo horjeedo damaca etoobiya ay ku doonayso in qaybo ka mid ah baddeena ay qaadato sidoo kale waxaad kudhegeysan waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan xubintii kalmaan waa mar kaliyo falaqaynta wararka halkaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subaxlaba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho magaalada garoowe ee caasimada puntland maanta waxaa ka bilaabanaya doorashada madaxweynaha maamulka puntland ee shanta sano soo socoto maamuli doono musharaxiin aada u tiro badan ayaa isdiiwaan gelisay waxaana haatan qabanqaabada doorashada madaxweynaha ka socotaa hoolka baarlamaanka ee maamulkaasi xalay ayaa waxaa la sheegayaa in musharaxiinta ay la kulmeen xildhibaanada ay ka doonayaan codka iyadoona lacaga aada u tiro badan ay markaasi musharaxiinta qaarkood ay bixiyeen si ay u helaan codadka xildhibaanada siyaasiyiin iyo sidoo kale waxgaradka ayaa inta badan iskugu tagay magaalada garoowe waxaana saacadaha soo aadan la dooran doonaa madaxweynaha cusub ee maamulka puntland madaxweynayaasha musharaxiinta waxaa ku jira madaxweynaha haatan talada haya ee saciid cabdulaahi deni oo markaasi haddii aan la dooran xafiiska bannayn doono waxaana la sheegayaa in uu ka mid yahay musharaxiinta markaasi uga cadcad ee doorashada ee markaasi maanta bilaabanayso iyadoona sidoo kale ay jiraan musharaxiin kale ee markaasi doorashada loo saadalanayo in ay kusoo baxaan falanqeeyaa cabdiraxmaan cabdulla idriis oo in muddo ah la socday heerarka kala duwan ay soo martay doorashada ee maamulka puntland ee maanta dhacaysa ayaan wax ka weydiiyey qorshaha doorashada maanta ee lagu dooranayo madaxweynaha cusub ee puntland iyo xaaladda sida ay noqon karto ee siyaasadda puntland ee haatan khilaafka xoogan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya Eh, saacadan hadda aan joogna jawiga hadda ay joogto aad buu u wanaagsan yahay waktiyadii lasoo maray waa waktiyo aad u baartay eh, xanuun badan ay ahayeed laakiin hadda eh, saacadan aan joogno oo loo balansan yahay amaba haddaba hoolka lagu jiro doorashada lagu jiro waxaan aaminsanahay in oo aada iyo aad ay u wacan tahay oo maaragtay keliya ay dhimantahay tahay in latala doorto qofkii maarata maanta oo madaxweynaha eh, eh, puntland noqon lahaa in lagala doorto ay joogtaa marka waa waa wakti aada iyo aad u wanaagsan maanta musharaxiintii dhan oo isku haystay kursiga hoolka doorashada ayay ku jiraan xalay oo dhan xildhibaanada waxaa la sheegay in lacago fara badan la siiyey oo markaas musharaxiinta ay ku gorgortamayeen puntlandna sida la ogyahay madaxweynaha waxaa iska sugan sida ay dadka ay qabaan inta badan beelaha ee ku dhaqan deegaanadaasi hadii siciidaney uu soo laabto maxaa la fili karaa nasiibkiisu waayo waana markii koowaad oo qof oo madaxweyne soo noqday uu soo laabtay noqon doontaa puntland cidka celin kartana hadda ma jirto oo oo howl doorasho oo maarata ku qaad hadduu ku qaato awl wuxuu wareegay in xoog ku qaatay hadda olg doorasho raali laga wadayahay uu qaato muxuu ahaa ciddidi karta ma jirto in loola shaqeeyaa lagu qasban yahay puntland iyo federaalka intaba in loola shaqeeya aada loogu kasban yahay marka aan isleeyahay wax diidi kara ma jirto dadka qaar waxay aaminsan yihiin in xildhibaanada intooda badan hataa aysan soo marin nidaamkii loosoo xuli jiray oo ismada qaarkood aysan soo marin oo ay soo qorotay madaxtooyada siyaasiyiinta qaar ay walaac ka muujinaya arrintaasi waxaa laga baqayaa haddii mar kale ay noqoto in doorashadii lagu shubto ay qallaaso dhacaan e, walaac badan ayaa jira sidee walaacaasi loogu maarmi karaa haddii marba guddoonka alla doortay maantana madaxweynihii loo balansan yahay runtii ma laga baqaya taasi sidaan aan filayo in oo lagu shubto muxuu ahay dadka oo meesha jooga dad oo waaqicoo waxgaranaya waayo nasiibkiisa ku heli karaa un keliya mooyaane laakiin kushubasho ma jirayso ilaa haddana murashaxiinta waxaa sidaas muujiyey ma jiraano ilaa saacadii ugu dambeysay oo saasay ahayd marka cabsidaas hadda ma taagno muxuu ahay yaa qaadanay taagan hadda xali loobing lagu jiray odashaxeynta way isu guurguurayeen isaga laftiisa hadii uu wuxuu xali ka shaqaynayay hadii uu maaragtay isaga soo bixi waayo cidda maaragtay uu soo saarayo marka wax badan baa jira marka waxaan isleeyahay ma cabsidaas ma jirta sidaan filayo lacag tiro badan ayaa la sheegayaa in doorashada ay ku baxayso oo xildhibaanada la siinayo marka soo ma muuqato in madaxda musharaxiinta ee halkaasi joogta lacag aan markaasi eh, ku habbooneen in xildhibaanada ay siiyaan ay kusoo baxayaan maadaama tirada la sheegayo ay gaarayso laba boqol in calaa xildhibaan la siiyey musharaxiinta qaar ay siiyeen runtii eh, hadda eh, markaan soomaali joogno ceeb ma aha wax lagu eedeeyana ma aha waa wax dhici jiray oo muuqan jiray waayo oo sidaa u jiray marka eh, waxaan isleeyahay eh, jid hore uu maaragtay eh, socday ama hore loo mari jiray inuu qofka qaado maaragtay ma aha mid uu eed ku leeyahay ciddii soo bilowday ayaa eed ku marka waxaan isleeyahay taasi eed ma noqonayso marka waa dhaqan siyaasadeed ka jiro geyiga soomaaliyeed ka jirto dabcan iyadana maalinteeday dhamaan doontaa musharaxiinta inta badan waxaa la sheegayaa in ay markaasi wadamada qaarkood ay wataan dowladda federaalka soomaaliya musharaxiin qaar ay wadato in siyaasadda puntland maanta aada ayay u culus tahay in dhanka dowladda faragelin intee la eg ayay ku leedahay doorashada socotay ahaata runta intan intan xog hayno eh, way jiraan eh, murashaxiin ay dawladda gacan saar la leedahay oo ay isku dhow yihiin oo ay maaragtay eh, madaxda ay dawladda ay gacan saar laleeyihiin qaar oo madaxda dawladda qaar kamida ay gacan saar laleeyihiin ay riixayaan oo dhaqaale iyo iyo wax walba ay ku riixayaan way jiraan waa iyo iyaga iyo dareenkood way jiraan qaar oo lagu eedeynaya inay dawladaha qaar ay ay maaragtay oo dariska ay maaratay gacan saara leeyihiin way jirtaa waa waa isku dhex waayo dad kaligood iswadana way jiraan oo naxastada iyo dadka eh, waxgaradka puntland ay wataanna way jiraan marka adiga waa dhaqan doorasho waayo dhaqan doorashada waa wax la yaqaan siday ahaan jirtay waal buuq iyo dagaal badan kadib maanta puntland waxaa la filayaa in madaxweyne cusub ay yeelato madaxweynahaasi markaad fiirsid maxaa hor yaalo oo deegaanada puntland ka taagan runtii waa sax maalin waxay joogaan la kala dooranayo shanta sano ninkii hogaamin lahaa maamulkaas puntland waxaana hor yeela shaqooyin aada iyo aad u badan oo ay kamid tahay Eh, reer puntland oo u baahan in la mideeyo oo eh, dhowrkii sano hadda ugu dambeeyey eh, madaxweyne deni uu siyaasad aada kolol oo dadka bulshada kala geysay uu ku waday dadkaasi waxay u baahan yihiin ninka oo waxaa shaqada u taalaxaa inuu mideeyo bulshada iyo dawladda puntland lafteeda inuu mideeyo oo waxaad ogtahay ciidamada inay kala jabeen eh, marka eh, taasi waxay ugu baahan tahay eh, layn madeeyo dhinaca kale deegaanada s c oo oo sheegay inay maamul gooni u taagan yihiin iyo iyo puntland sidii ay kala guran lahaayeen waxaa usii dheer tii federaalka oo oo cakirneed muddadii labadii sanaad ugu dambeeyey iyo ka marka waxaan leeyahay shaqooyin badan baa u yeel walaal marka oo aad adaga u yeelo qofkii maaragtay maanta soo baxo kaasani waxa uu ahaa falanqeeye cabdiraxmaan idris cabdul cabdiraxmaan cabdulle idris oo markaasi aan wax ka weydiinayay doorashada maanta ee ka bilaabaneyso magaalada garowe ee caasimada puntland oo lagu dooranayo madaxweynaha soo socda ee shanta sano maamuli doon deegaanada maamulkaasi weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maanae wax ma ogidiine dalka cirif ya cirif banaanbaxya waaweyn oo lala yaabaa ka socda haye may goonsadeen may madeeyo waxay qoonsadeen bay daba laga ogeyn inta kale waa laga ogyahee anaa kuu sharixi doonee muqdishona waxaa lagu aasay halyayga hogaaminaya dagaalka kumaan doosta gorgor ee ururka tumayasiyeedaad ee shabaab gobolka mudug xaana keena ka yeersii jiray war allah u naxariistee taliya suulnuuge dalka koofur iyo waqooyiba meel aanu shabaab ku cayrsanin ma jirto wuxuuna dhihi jirayoo halhays u ahayd bisinka u qabo hadda shabaabna kadib waa iska barooran jireen war allaha u naxariistee taliyo wuxuu saraakiisha kale ciidanka uga bedelnaa wuxuu ahaa haliyey dabeecad badan oo ciidanku jecel yihiin maxawisleyda iyo ciidamada deegaanku xataa waa jeclaayeen bulshada iyo shacabkuna nin u naxariistu u ahaayo waa jeclaayeen geesi fool adag oo aan gabanna waa ahaayo ciidanka furunta ugu horeeya war taliya suulnugu inuu haliyey bulshaya ahaa waxaa caddayn u ah markuu mudug kooxdii kalamaan inta iskugu geeyey dhexda ka fadhiistay kadibna uu yidhi bisinka uu qabta kalamaanay wixii maanta ka dambeeya haddii furunta laynka waayana waa korkiina uu yidhi oo haddaan kool iyo cadhays iyo taash iyo tiam iyo waxay ku maqan yihiin amarkaa taliyaha amar dawla mudaac ninka diidaa dabaal soomaada maqal aryaadhaha ajashii dhammaataa ifka joogi mayse mid la jecel yahay iyo mid la necab yahayna waa dhimahaayaane waxaan dhihi lahay geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishaay geedkaa ahaa go war cabdullah waxaad ka tagtay ku gabraratada gumaystuhu ku dhuuntiyo garashada xumaatay geedka habo war adinka dhan waxaa ka tagteen gobanimada waa loo go'a godka aqiriyo ilba loo galaa gowracatadan weli garaninay geedka habo war waxaa kaloo la yidhi gobanimadu geed ku baxa dhiiga geesigaaye ruuxla waxaad ka tagtay gobanimaadu waa geed angaaliyo islaangacaala ku siiney war isindhon waliba kutabteene gundhigiisu waa kaa ninkii xil u gunuuso war alla naxariista taliya mujaahid cabdi maxamed suulnuuge doqonnimanabay kuma dhiman ilaahayna waa derajayha eelkiisa iyo qaraabadiisana sabar iyo iibaan allaha ka siiyo ciidanka iyo ummadda soomaaliyeed intii xornimada jecelna ilaahay sabarya iibaan ha ka siiyo bahda kale maa naftirkeerana saaxiibow la ahaayo sabarya iibaan allah naga siiyo dumarkow kaa tegay iyo daa'imaa carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war waxaan ku dari lahaa daa'imow allahayow jannadaada ugu dee jannadaada ugu deeq war ducadiinna kalamaanay amiin allahayow war kalamaanay suulnuuga allah u naxariiste silicii gumaysiga geesigii u sara kacay dalka inuu ka suulsho yidhi inaan saf aakhiro la sinmoon xabaal galo ama nabad saxiixo sugan inay ku joogaan soomaali oo idil labadaasu ii siman oo aan sawjadiisiyo ehelkii heshiiskiisii dhowr sano ugu tegin salaan qura oo danguud sariir iyo sor macaanba uga go'ay ka saahiday seeraha adduunkee suulnuuga eebbow simaartii firdowsiyo jannadaadisiiyo saadirow ku barinaye walaalkay siraadkiyo jidka sahalku dhaafsii sokeeyaha dhammaantiinna allow samiriya iimaan sadrigooda geliyo u gargaar sakiirada gadaashiina salal iyo fidna naga salaamey war cabdikuusow gabaygu keliga mahe abwaan calaysna wuxuu yidhi wiigan toban amiir baa u dhiman wacda suulnuuge hawlwelina waa u arayaan wiilashii muduge war waaba loo arayo keliyaha boqolka badan laga dilay daa'imo waa lahayo jannadaada ugu deeq jannadaada ugu deeq amiin allahayo waa maadadaade now waalwallaweyna idinkana argagixisaana wereerisay annagana muusaana wereeriye allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryadhaha kale maanay samigay cabdullana wuxuu yidhi how tiirjaabayon wax toosihayn dadka kuu taagan xowtaala tiirjaabayon wax toosihayn dadka kuu taagan xowtaala noqdi jiray talantab iyo xeel lahayn turuuq iyo xoog ku toosime orana waxaan maqli jiray tabaalaha adduunyada kol boqola ku taagani tallahaan ku dhaartay hurdano ma ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada warwallo weynay war mahaysaane doodunbaa noola soo fadhidaane shacabkii somalilan waa kacay wakiiladuna way kala baxeen oo way ka soo hor jeesteen madaxweynaha xusbiga wadana u sharxan cirana wuxuu yidhi nin baadi ka maqan tahay baa wuxuu tegey dhulka soomaaliyeed ee etoobiya haysato dabadeedna masaajid buu galay masaajidka ciyaarta kadaa miyaa la yidhi war warka hanaga dhabjine kadibna masaajidkiioo xoola la uruurinayo ayaa la yidhi yaa hal ku yabo ahay ninkii baa gacanta taago wuxuu yidhi waa aniga waa loo duceeyo haddana yaa sax ku yaboohay baa la yidhi aniguu yidhi haddana kadibna yaa ri ku yaboohay baa la yidhi anigu yidhi haddana kadibna masaajidkii baa laga baxo isagoo sii socda ayaa laga daba tego goormaad bixinaysaa baa layidhi xoolahaad ku yaboohday markaasuu yidhi ma qabo markaasaa waxa lagu yidhi maxaad u ballan qaatay daadan xoolaba lahayn dabeedna markaasuu yidhi ceydh jibbootay baan ahay hadda wariya dhammaantii hadalka ciro waxaan u fahmay muuse waa ceydh jibootay war cirra ma wuxuu yidhi bad hadduu nin keligiis lahaa iska beecsado hoolahadag yaybanka jirnagiibiyey aryaadhaha ceydh xoolaysan lahayn ku yaboohda dhibkeeray leedahay ee dadki degan ay lughaye iyo saylac qoryo hooray la soo baxeen xataa golxubyadi lagu yiqiina asalow qaaraa soo qaatay waxayna dhaheen qofki ul heli karaya kii toorey heli karaya kii daab heli kara qof walba waxuu heli kara ha soo qaato dhulkaana muuse ma lahoo ma bixi karay dhaheen boorana bannaanbixi ka dhacay waaba heen la yaaba oromo iska shaqaysanaysa xataa jeegadaa la soo qabtay oo naga tagaa la yidhi waaba idinka shakinee muqdishona war haysiina waaga bannaan waxbaxyadii waa ka socdaan oo berigadan waxaa u dambeeya mid huballada waa beri hor kacaayaan waxayna qaadayeen dhulka sow annagu ma lihin baxaryelle ma laga wadaa warbowayo lamarooban ku harimaysa mar kalay waxayna yidhaahdeen lughaya dhuftee saynac dhuftee berbera dhuftee lowiy cadda dhufte aryaa lafta nagee dhulka nagee badda nagee waa kuwii ku ducaysahayee dhufteena beriga ma keeneen iyoanahe nageei bulteemaka darnade geela mawdkii iga laayayoon maqasha ii reebin nirgihiina mooro shaqada ku dilay way muquuniyey xoolahan masaariif dad nool uga suugaayey ha ku laayo midig iyo dugaag ha u makawsadoe eh. marastiyu kuwii maali jiray meel xunbuu dhigay eh. wadaadkan ma'muumka u noqdee mawlacana haystay macnihiiyo tafsiirkuu qaldaya malagu waa ki lafta nagee dhulka nagee badda nagee cirka nagee nagee nagee warnimay waa ducaalku sidan ku sii socdo waxaan ka baqayaa in orramadu dhahaan reer mudug asal ah baan nahay iyagoo daliishanaya lafta nagee ay dhahaan waxaan ka wadnaa dhulkannaga baddannaga cirkannaga waxannaga war labaatan kilomitir aan siinay waxaa ka dambaysay haya dhuftee saylax dhuftee berbere dhuftee low yacda dhufte naw oo wixii oo dhan miya dhifsadeen waaqlow inta laydin dhifsaayo maad wada dhifatiin war soomaalida reer maanaha la yidhaaho waxa caadow ah maanaha iska leh maanaha kaligay wax ku qaba maanaha wax ku dheefa maanaha dadka ka xiga maanaha kulaog iyo maanaha kaligay leh marka reer maano maanaha intay ku hayeen ayaa maanyadii la dhuftay dhulkoodiina wadanaga aha la yidhi ahey safareedkoon hayn agaljay boob wadheegi jari waralay hal isku soo duba xabaddu waxay maraysaa ninkii dhoof ku yimidba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa warkalamaanay waxaadna war ugu daalin labada golee baarlamaanku waa tii ay meel mariyeen sharci wax waxkama jiraanka dhigaya heshiiskii dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi madaxweynahana iyaday labada garab ka taagan yihiin labada guddoomiye aadan madoobe iyo cabdi xaashi ayuu saxiixa ku jiiday waaye abi axmed ishii bugtay ku bikaacsa miyaa la yidhi war etoobiya taliska ciidankooda ah, hadlo waxay yidhaahdeen innagu badda waa horaan balahaa jirnay haddana cidna ka baryi mayna xoogaan ku qaadanaynaa warafayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal caanodo cidhanka soomaaliya u hadlayba wuxuu yidhi lixda askari ee etoobiyaanka hal qof oo shacaba soomaaliya ku filan ubow maxawshleedana ma ka cararaan now war hadday sheekadaa keeneen annaguna uga baxnay aryaadhaha war ma haysiina muuse biixi wasiiradiisu aabba qaar dheheen waxa muuse ku kacay waa baadil wasiirka ganacsigaana bilaaba war cabdulow malaha jeelka muusead rabtaa inaad liinta ku cabtee xalay waxaa xabsiga loo taxaabay agaasimaha m m t v maxamed cabdi ilig oo dood u qaybinaya faysal cali shiikh iyo yuusuf garaad cumar hadda marka xagtaa la dhigo muuse liinta u qasana warkalamaanay adinka laftirkiinna xabsiga laydinka ka taag la'yahay jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeeda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftanka iyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane eh. su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane eh. jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane eh. jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kala maanne waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisii ayaad dhab ugu joogtaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof galay looma joojiye aryaa gorgarow bilaashaa jilacow noogu hanjabeehe ununku mahad iyo warba xabad kama sheegine jiilaal kululaad jisaar noqote jisaar noqo noqotee fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka afalakaynta wararka nabadgelyo